الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد xadiidkii xalay darsigeena ku jiray can ummi salama radi allahu canha qaalat jacaltu calaa caynii sabiran bacda an tuwufiya abu salama faqaala rasuulu lah sal lay slam inahu yashubu yashubudaas waa inagii taradudka samaynay waxaa laga keenay munshabba oo dhallinyaronimadii ah ciradu waa shaabo waay shaaba yashiib weye amaa shabba oo mudaacaf ah iyadu waa waa dhallinyaronimada waxaana laga wadaa inahu yashubbu alwajha wuu qurxiyaabaa laga wadaa yashubbu wuxuu qurxinaya alwajha sidaasaa laga wadaa oo waxaa la yidhaahdaa shaba alkhimaaru washacaru lowna almara ay adhara jamaalaha saasaa la dhaha markuu quruxda soo saaro ayaa la yidhahdaa shaba marka inahu indhakuunkaas yashubu wuxuu qurxinayaa alwajha wejiga quruxdiisu soo saaraya waa ee falaa tajcaliihi ila bileyl sidaas wey marka wacan faatimata binti qaysin qaalat waxay tidhi qultu waxaan idhi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow ina zawjii ninkaygii dallaqanii waa i furay alaatan saddex buu igu furay wa akhaafu waxaanan ka baqayaa an yuqtaxama in lasoo dhaco calaya korkayga la ii soo dhaco in macno yani wax weeyaan xoog la iigu soo galo baan ka yaabaya fa amarahaa nebigu wuu amray sal lla alay wasalam faatima fataxawalat way wareegtay ah. yani waxa weyaan meeshii inay ka wareegto ayuu amrayo gurigii ka wareegto kadibna gurigii bay ka wareegtay rawahu muslimun muslim baa wariyey xadiidkaasi wuxuu loo keeno loo deliishanayaa haweenta mutallaqada ah ee dalqada baa-inada ah dalqadii ugu dambaysa lagu furay ninkana ayna ku noqosho u furnayn uu ku noqon karo taasaa baailada la yidhaahdaa inay waajib ku tahay inay ku cilda tirsato gurigii lagu furay meeshii lagu furay inay joogto sidaas man yani tii hore soo marnay waxay ahayd haweenta laga dhintay xadiidkeedu waan soo marnay haweenta ciddada ku jirtana waata qur-aanku sheegay waana soo sheegnay haweenta inta la furay dalqadii ugu dambeysay lagu furayna xadiidkanaa sheegay ayaduna waa inay gurigeeda ku cidda tirsato sidaa way macnaha oo ayna ka bixin ilaa ay muxuu ahaay ciddada dhamaysato waxaa kaloo xadiidku faa'iideeyey hadday lafaheeda u baqdo oo markaa xaaja ama daruura timaado markaa way bixi kartaa oo meel kale way u wareegi kartaa way markaa ku nabadgelaysa an camr bni caasin can camr bni alcaas radi allahu canhu qaala wuxuu yihi laa tulbisuu ha qasina oo ha dhehgelinina calaynaa korkanaga sunnata nabiyina nebiganaga sunnadiisii iyo dariiqiisii wardadow ha naga qasina oo ha naga dhehgelinina oo naga khaldina ciddatu ummi lwaladi umulwaladka ciddadeedu idaa goortii tuufiya la oofsado canha xaggeeda sayiduhaa sayidkeeda markii laga oofsado arbacatu ashhurin waa afar bilood wa cashrun iyo toban sidaasay ahayd buu leeyahay ariiqadii nebigu sal alay wasalam ee dadow ha naga qasina rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey waa abu daawuuda iyo wabnu maajah wa saxaxahu waxaa saxiixiyey alxaakimu wa acalahu wuxuu uu cileeyey xadiidkan addaara qutniyu bilinqiaaci inuu kala go-an yahay buu ku cileeyo sanadkiisu uusan xiriirsanayn ayb saxaxahu alxaakim baa saxiixiyey waxaa kaloo saxiixiyey ibnu fi lmuntaqa ibnu xibbaan fii saxiixihi dahabi xaakim buu isaguna ku waafaqay fi talkhiis ibnu turkumani fi ljawhar naqi buu isaguna xadiidka ku saxiixiyey sheekh albanina fi lirwa iyo saxiix abu daawuudka labadaba qolyaha inqiaaca ku cileeyeyna ibnu turkumani iyo sheekh albaaniba waa radiyeen inay ka jawaabaanba isku dayeen laakiin alimaamu daara qutni caleyh raxmatullah xadiidka wuxuu ku cileeyey sida xaafidkuba sheegay inuu munqatic yahay waxaa kale uu ku cileeyey inuu mawquuf yahay oo wuxuu yidhi huwa sawaab maxaa yeelay waana mursal buu leeyahayo qabiisa ibnu u-ayb baa ka warinaya camr ibnu caas mana uusan ka maqlin buu yidhi meesha doodu ka taagan tahayna waa taas wey qabiisat ibnu du'ayb camr ibnu caas horta inuu soo gaadhay shaki kuma jiro inay yani isku casri ahaan soo gaadheen laakiin kamuusan naqlin buu daara leeyahy alimaam albayhaqi iyo zaylaci iyo ibnu xajar fi diraaya axmed ibnu xambal waxay iyaguna ka guurinayaan inuu yidhi xadiiun munkar xadiikani waa xadii munkar wax jira maa ibni xajar weliba wuxuu ku siyaadiyey fi diraaya oo wuxuu yidhi alsawaabu waqfuhu xadiidku inuu mawquuf yahay baa sawaaba waxaa kaloo daciifiyey abu cubayd alqasim bnu salaam oo isagana aimadii salafka ka mid a ah, ayaa daciifiyey waxaad ka garanaysaa meesha ka muuqata marka mutaqadimiintii raggii hore ee xadiidka xadiidku inuu daciif yahay qabeen raggii hore oo axmed iyo abu cubayd iyo iyo daraqutni iyo inuu daciif yahay qabeen xadiidkani uusan sugnayn qolyahan dambe waxoogaa marka waxbay u raaraadiyeen oo inay sugaan bay isku dayayaan macnaha sidaas weyaan cilladuna waxa weeyaan waa inqiaacaas iyo qabiisama ka maqlay camr ibnu caas oo daara anfiyey qolyahana ay isqaatilayaan sidaas man xadiidka wuxuu faaiideynayaa iideynayaa waa hadduu sugnaadeen ninka la yidhahda camr ibnu caas baa wuxuu leeyahay sunnadii iyo dariiqadii nebigu waxay ahayd umulwaladka haweenta la yidhahda umulwaladka waxaa la yidhahdaa addoonta ninkeeda u ilmo dhashay ayaa la ydhahdaa waxaan ilaa sayidkeeda addoonta sayidkeedu sayidkeedu uu xaasaysto ayaa waxaa la yidhaahdaa umulwalad umulwalad baa la yidhaahdaa mar alla markuu dhintona way xorowdaa dhimashadiisa ayay ku xorowdaa marka addoontaasi uu sayidku uu u galmoodo ee umulwaladka la yidhaahdo hadduu ka dhinto maxay ku cidda tirsanaysaa waay camr caas marka wuxuu leeyahay waxay ku cidda tirsanaysaa ciddadii ay tirsan lahayd haweeneyda xorta ee laga dhintay oo meeqa ah afar bilood iyo toban beri sidaasayna ahayd buu leeyahay dariiqadii nebigu sal alay slm qolyo marka malaha mas'alada ra'yi kale ka qabay oo sidaa uu isagu qabo si ka gedisan qabay buu leeyahay war sunnadii nebigu sidaasay ahaydee hanaga qasino dadow sidaas man umulwaladka marka haweentaasa la dhaha xadiidkaasi umulwaladka ciddadeedu inay sidaas tahay oo sayidkeedu hadduu ka dhinto haweenaydii xorta oo kale inay ciddadeeda tirsanayso ayaa waxaa ku tegay awsaaci iyo isxaaq ibnu rahwiya iyo daahiriyada waxayna cuskanayaan garoo marba haddii ay laga dhintay umulwaladna ay ahayd sayidkeediina ka dhintay markaaba way xorowday mar hadday xorowdayna haweentii xorta ahayd ciddadeedii bay qaadanaysa halkaasay marinayaan macna ayb alimaamu maalik iyo shaafici iyo axmed iyo abu thawr iyo jamaaca culimada ka midana waxay qabaan addoon ahaan bay ka dhigan tahaye hal xaydo un baa lagu hubsanayaa raximkeedu inuu maraya yahay addoon ahaan bay ka dhigeen macna ayib maxaa yeelay yani addoontu hal xayd unbaa lagu hubsadaa raximkeedu inuusan ilmo ku jirin saasay iyaguna mariyeen abu xaniifana ra'yi kaloo ka qabaa masaladiga doodeedu badan tahay wey macna an caaishaa radi allahu canha qaalat waxay tidhi inama alaqraa'u qur'iyaalku alathaaru waa daahiriyaalka akhrajahu maalikun baa wariyey fii qisatin qiso dhexeed buu ku wariyey bisanadin buuna ku wariyey saxiixin oo saxiix aqraaga waxaa laga wadaa haweenka ku cidda tirsadaa caadada muxuu ahay caadada hela markii la furo waxkaan soo sheegnay waxay ku ciddo tirsanayaan inay saddex caado helaan soo maha ayib qur-aanku marka wuxuu yidhi yatarabasna maxay bianfusihina alaaata quru wlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quru saddex qur'i bay sugayaanoy ku cidda tirsanayaan quru'aasi waa jamc quruu aqraana waa lagu jamciyaa mufradkiisu waa qur'i waay qur'igaasi marka ma waxaa laga wadaa daahirnimo mise xayd baa laga wadaa ma duhri baa laga wadaa mise xayd baa laga wadaa yani sideedaba qur'iga ma waxa uu sax ku yahay in la yidhaahdo waa inay saddex goor daahir noqoto mise waxaa laga wadaa in saddex goor ay caado hesho macnahaasee buu yahay culimada waxay qabaan luqadda marka loo noqdo carabiga ah qur'iga xaydkana waa la yidhaahdaa duhrigana waa la yidhahdaa waxay leeyihiin waa lafdi mushtarak ah bayna almacnayeyn xayd xaydkana waa lagu ilaaqaa duhrigana waa lagu ilaaqaa labadaba waa la yidhaahdaa xagga carabiyada marka la yidhahdo qaarna waxay leeyihiin mid buu asal ku yahay oo xaqiiqo ku yahay labada macno midka kalena majaaz buu ku yahay adiga waxa dood badanoo noocaasa jirta halkaasa marka waxaa ka dhalatay inay culimmadu isku khilaafaan haweentu sideedaba macaade caadada helitaankeeday ku ciddo tirsan mise caadada ka bixitaankeediiyo duhribay ku ciddo tirsanaysa wayna kala duwan yihiin wayna kala duwan yihiin haddii la yidhahda caaday ku cidda tirsanaysaa waa kan soo marnayoo marka la furayo iyadoo daahira ah ha la furo soloma dhihin iyadoo daahir ah oo loogu galmoonin duhrigaa ha la furo sunnadu saasay sooma ayib duhrigaa lagu furay ka bilaaban mayso ciddadeedii waa haddaan idhaahno aqraaga waxaa laga wadaa caadadii baa laga wadaa waxay ka bilaabanaysaa caadada ku soo socotay duhriga ka dambaysa ciddadeedu bilaabanaysa haddii la yidhaahdo duhriga waxaa laga wadaa aqraada duhri baa laga wadaana duhrigaa lagu furay caadadiibuu yuu yuu noqonaya oo caadadeedii jaa markaaba waaba bilowdayba waxaan u jeedaa ciddadeedii way bilowday marka ma duhri bay ku cidda tirsan oo saddex duhri saddex goor markay dhiigga ka qabaysato miyay ka baxaysaa ciddada mise saddex goor markay caadada hesho bay ciddada ka baxaysaa kee tahay wa masaladan wey masalada aarkan caaisha radiallahu canha uu ku saabsan yahay caaisha marka waxay ka mid ahayd saxaabadii qabay in laga wado saddex goor inay duhri hesho kaa lagu furay dhiigga ku xiga markay hesho haddana ka qabaysato dhiigka ku xiga markay hesho ka qabaysato kaa saddexaad bay kaga baxaysaa marka duhriga saddexaad bay marka kaga baxaysaa alaaata quruu sidaasay marka caaisha martay ku fasirtay sida caaisha waxaa la qaba saxaabo badan iyo taabiciinta qaar ka mid ah waxaana ku tegay alimaamu maalik shaafici iyo axmed fii ixda riwaayatayn oo la yidhahdo wuu ka noqday saas way macnaha laakiin jumhuurta saxaabada iyo taabiciinta oo weliba khulafada afarta a ah laga wariyo waxay ku tageen alaqraa'u ama qur'igu waa xayd ee duhri maah waa xayd saddex caado inay hesho saasay u badan yihiin waxaana ku tegay abu xaniifa iyo asxaabtiisa axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu rahwiye aimada xadiidka sida abu cubayd ibnu qaasim ibnu salaam iyo rag lamid mid a ah, sidaasay mareen waana sida raajixa ah sida raajix ah waxa weeyaan alaqraa' ama qur'iga waxaa laga wadaa xayd baa laga wadaa sidaasaa raajixa waxaa ku tusaya xadiidkan aan soo marno nebiga ka sugan sal ly aslam oo nebigu haweentii dhiig furanku ku dhacay wuxuu ku yidhi daci salaata ayaama aqraa'iki ah, salaada ka tag maalmaha qur'igu ku hayo ayib qur'igu maalmaha uu hayo ma maalmahay daahirka tahayba mise ma maalmaha xaydku hayo waxaa laga taga maalmaha ay xaydku hayo soo ma marka maalmaha qurcigu ku hayo salaada ka tag bimacnaa maalmaha xaydka aad qabta wa xadiis baama nabiga isticmaalayoo shaarica u isticmaalay qurciga bimacnaa u isticmaalay xayd u isticmaalay waxyaalaha rajaxayay ka mid sidaasaa marka xoog badano in laga wado saddex caado inay hesho caadada koobaad ta labaad ta saddexaad bay kaga baxaysaa ciddada sidaasaa xoog badan waata masale khilaafiyo khilaafkeedu aad u xoog badan yahay qolaba meelbay waxbay deliishadeenoo ama xagga luqadda ha noqoto ama aaaar ha noqoto qolaba meel bay ku dhuftaan an ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi alaaqu lmati addoonta alaaqeedu taliiqataani waa laba furitaan waay waa laba furitaan wa ciddatuhaa ciddadeeduna xaydataani waa laba xayd waay yani ciddadeeduna waa laba xayd oo waxaa wariyey addaara quniyu baa wariyey kadalika maalik baa fi lmuwaa ku wariyey wa akhrajahu wuu soo saaray daara qutni baa soo saaray marfuucan isagoo la kor yeelay wa dacafahu wuuna daciifiyey bimacnaa waxa weye marka uu mawquuf yahay cala bni cumar sanadkiisu waa saxiix laakiin markii nebiga loo kor yeelo oo wa akhrajahu marfuucan taa ah marka waa daciif oo waxaa soo saaray daara qutni iyo ibn maajah iyo bayhaqiyi baa soo saaray laba sababood buuna daciif la noqonaya sababta koobaadi waxa weeye ha ama sababta koobaadi waxa weye waxaa ku jira in la yidhahda catiyat alcawfi oo daciif min mudalisa tadliisu taswiya raggii caanka ku ah buu ka mid yahay waa daciif waa kow isla markaa haddana wuxuu khilaafay saalim iyo naafic oo labadooduba ka xoog badan yihiin la shaka oo cabdullaahi bnu cumar ka wariyey afarkan mawquufna ka dhigay isagoo daciif wuxuu khilaafay saalim oo awsaqu nnaasi fi bni cumar ah fii cabdillahi bni cumar iyo naaficu mawlaahu oo isagana min awsaqi annaasi fi ibni cumar ah labadii ninay ugu xoog badnaa wax ibni cumar wax ka wariyaba iyo isagoo daciif haddana khilaafay isagoo daciifuu khilaafay oo xadiisku marfuuc ka dhigay iyaguna mawquuf bay ka dhigeen waa mid midda labaad camr ibnu shabiib nin layidhahdaa ku jiro isaguna daciif saas daraaddeed bay a'immadu waxay rajaxeen xadiidku inuu mawquuf yahay rafcigiisuna inuu daciif waxaana daciifiyey aimada xadiidka daara qutni bayhaqi cabdilxaq alishbiili ibnu jawzi ibnu xajar fi diraaya albani fi lirwa xadiisku marka marfuucan waa daciif laakiin waa ra'yi ibnu cumara waa mawquuf saas mana muxuu faaideynaya intaynaan gaari wuxuu faaideynaya wuxuu yidhi wa akhrajahu waxaa wariyey xadiidkan abu daawuuda abu daawuud baa wariyey wtirmidiyu tirmidina waa wariyey wabnu maajah min xadiidi caaishata xaalwi radi allahu canha wasaxaxahu waxaa saxiixiyey xadiidkan alxaakimu baa saxiixiyey dahabina wuu ku waafaqay wa khalafuuhu saxiixintaana culimadii xadiidku way ku khilaafeen xaakim xaakim saxiixinta way ku khilaafeen yaa ku khilaafaya culimadii xadiidka waa lagu diiday arrinkaa isaga oo faitafaquu waxay isku waafaqeen calaa dacfihi xadiidkan inuu daciif yahay sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahdo mudaahir ibnu aslam oo aimada xadiidku ay daciifiyeen sababtiis baana xadiidka waxaa ku daciifiyey alimaam abu daawuud bayhaqi tirmidi daara qutni khaaabi ibnu xajar fi diraaya albani fi lirwa sidaas daraaddeed xadiidku ma sugna sidaas daraaddeed ba waxay leeyihiin cajaa'ibta waxaa ka mid a ah xaakim iyo dahabi xadiidkaa inay saxiixiyaan isaga oo weliba dahabi ninka isaga oo kaasa oo xadiiska sababtiisa lagu daciifiyey intuu miisaanka ku keenay miisaanu ictidaalka buu wuxuu a'immada ka guuriyey inay daciifiyeen oo haddii uu daciif yahay maxaad xadiidkiisa u saxiixisay adiga waxa weeyaan yani waxa ninka caalimkii ma ilduufi waayo caalimku isagoo caalima ah, ayuu haddana ilduufaya man ayb weliba waxyaalaha dacfigiisa sii xoojinaya waxaa ka mid ah caaisha waxaa ka warinaya xadiidka nin la yidhaahdo alqaasim ibn muxamed ibn abubakr sidiiq oo wiilkii ay u ahayd eedadu ahayd baa ka warinaya sanad xasana waxaa kaga sugnaa cinda daraqutni qaasim in arrinta la weydiiyey oo uu yidhi aayad qur-aanana uma hayo xadiid nebiyo saxana uma hayo marka qaasimkii caaisha ka warinaya laftiisii baa wuxuu leeyay wax xadiida ma hayo nebiga kaga sugan almuhim marka soo gebagabeeye xadiidkaasi min xadiidi ibni cumarna ma sugna isagoo marfuuca min xadiidi caaishana kuma sugna isagoo mawquufa buu ibnu cumar ku egyahay sidaas w man muxuu faaiideynayaa wey ah, wuxuu faa'iideynayaa addoonta furitaankeedu saddex dalqadood ma ahee waa laba dalqadood ninka xortaa markuu naagta furayo imise dalqadood buu leeyahay soo saddex dalqadood ma leh wuxuu leeyahay addoonku isagu laba dalqadood buu leeyahay ayib waana masale khilaafiya masale khilaafiya wey laislama ogola wax mascadana looma hayo oo culimada daahiriyadii qaar ka mida ah waxay leeyihin waa isku mid xorta ninka xorta iyo ninka addoonkaa ah, furidoodu ama addoonta furiddeeda iyo xorta furiddeedu saddex saddex dalqadood waay laba dalqadood waxle ma jiro ayib qaarna sidaasay marayaanoo waa laba dalqadood bay marayaan qaar ra'yi kaley qabaan masaladu marka waa iska masale ijtihaadiyo ciddadeeduna sidoo kale ma xayda mise waa laba xayd saas man ma saddex xayd baa addoonta marka la furo ma saddex xayd bay ku ciddo tirsan ma laba xayd bay ku ciddo tirsan ma hal xayd keliyeeta oo uun uurkeedu inuu bannaa yahay lagu hubsanayo ku ciddo tirsan ayaduna saddexdaba waa masaa'il laisku khilaafsan yahay marka yani waxa weeyaan ma layslama maaldhigi way waxaaso shaafici iyo daara iyo bayhaqi waxay cumar ibnu khataab ka wariyeen inuu yidhi yankixu alcabdu imra'atayni wa tatliiqatayni saas way macnaha addoonku laba dumaruu guursan karaa laba dumar ah meesha ninka xortaa loo ogolaaday inuu guursan karo afar addoonka laba ka badan ma guursan karuu yidhi cumar haddii ay noqoto waxa furana laba dalqadood unbuu leeyahay saddex ma leh oo mahaaf laga dhigo ma haafoobi karto nis ma noqon karto ninka xorkaasu saddex dalqadood ma lahayn saddexi dalqadood haddaad nis ka dhigto meeqay noqone hal iyo badh hal badh wax la yidhahda ma jiro marka dalqad badha ah ma jirto ma suuroobi karto sooma dalqad haafa ah, ma suuroobi karto saas daraaddeed baa laba dalqadood loo yimi marka waa la iska dhamaystira marka cumar wuxuu leeyahay addoonku laba dumara unbuu guursan karaa furitaanana laba dalqadood unbuu furi karaa wa tactadu lamatu xaydatayni adoontuna laba xayd bay ku ciddo tirsanaysa sheekh albani wuxuu leeyahy afarka cumar bn khadaab sanadkiisu waa saxiix calaa shari muslim saas mana wuxuu marka la yahay yani afarka wiilkiisa ibnu cumar mawquufka ku ah sidaasna aimada qaar ka mid a ku tegey yani khaliifatu raashid cumar iyo wiilkiisa cabdullaahi sidaa ay mareen a'imaa martay oo waxay yidhaahdeen sidaa ay qoladaas ku tageen bay ku waafaqsayeen macna wa ruwayfic ibni haabitin radi allahu canhu can inabi sal lay slm wuxuu ka warin qaala nabigu inuu yidhi laa yaxilu xalaal maaha oo ma banaana limri'in ruuxu ma banaana ruuxaasoo yu'minu rumaysan billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhara rumaysan an yasqiya inuu waraabiyo maa maa'ahu biyihiisa inuu ku waraabiyo zarca hayrihi beer dad cid kale leedahay hayrkii beertiisa yani beer uu nin kale leeyahay cod kale leedahay inuu ruuxu biyihiisa ku waraabiyo ma u banaana waa hadduu ilaahay iyo maalinta akhir rumaysan yaha akhrajahu waxaa wariyey xadiidka abu daawuuda baa wariyey watirmidiyu iyo tirmidi wa waxaana saxiixiyey ibnu xibbaana wa waxaa taxsiiniyo xasan ka dhigay albazaaru kadalika tirmidi iyo sheekh albani ayaa iyaguna taxsiiniyey ikhtilaaf baase sanadkiisa ku jira xadiidku waa xasan xadiidku waa xadiid xasan marka muxuu tilmaamaya wuxuu tilmaamaya ruuxii ilaah iyo maalinta aakharo rumaysan biyihiisa beer uusan lahayn yuusan ku waraabinin biyahaasi manidaa laga wadaa beertana waxaa laga wadaa ilmaha uurka ku jira ilmo aadan dhalin oo uurka ku jira inaad biyo ku shubto ood biyo ku waraabiso ma bannaano waay maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa hadday addoon tahay ood soo milkido ama qayb ahaan bay kuugu soo hagaagtay iyadoo uur leh ama meehe waad iibsatay ama si unbay kuu soo gashay uurka nin kala iska leh ilaa uurka ay umusho uma galmoon karti wa kadalika waxaa la mid ah haweenta xorta ah haweenta xorta ah oo say ku imaan kartaa matalan way zinaysatay way zinaysatay markaasay uur qaaday ayadoo uurkii leh adiga biyahaagii kuma waraabin kartid lianna beertan meesha ku jirta malihid sooma biyahan beertan malihid adiga ilmahaagii ma ah. inaad marka biyihii ku shubto maya taas way macnaha sidaas daraaddeed baa waxay shardi ka dhigeen culimmada qaar ka mid a sida imaam maalik iyo isxaaq iyo iyo muxuu ahaay iyo qeyrkoodba waxay shardi ka dhigeen haweenta zaaniyadda ah ee zinaysatay haddii in la guuriyo loo baahdo waa in ay muxuu ahaaye la hubiyo waa inay ciddo tirsato waa inay ciddo tirsato iyadoon ka ciddo tirsanin zinadii lama guurin kara qabaa saas maana alimaamu axmed isagu wuxuuba qabaaba hadday zaaniye tahay oo zinaba lagu og yahay maba bannaano in la guursado ama la guuriyo ilaa inay toobad keento mooye masaladaana waxbaan ka tilmaanay horaan wax ka tilmaanay saas macnaha qur-aanka daahirkiisana macnahaasa laga fahmaya allahumma mid iyadoo kalea ah inuu guursan mooye samaynaa soo man laa yankixu zaani almajluudu ilaa milahu ah, zaaniga la jeedlay mid sidiisoo kalea ah unbuu guursan masaladaa horaan uga soo hadalnay hadday uur leedahay oo uurkuna zine uu yahay ma mehersamaysaa mise ma mehersamaysa waa masale kale waa masale kale oo fuqahadu ay ku kala aragti duwan yihin saddex ra'yi qabaan qaar waxay leeyihiin naag zinaysatay oo zine uura leh uur zina-a leh xarig ma qabanayo waana madhabka imaamu axmed iyo keyrkii wax xadhigoo qabanaya ma jiray haddii la guuriyo guurka waxba kama jiro ayib madhabkaas imaamu axmed uu masalada ka qabo iyo keyrkiibaana xoog badanoo daahirka nusuusta xoojinaysa naag zino uur leh inaysan mehersamaynin a'immada qaar ka mid a ah, sida shaafici iyo abu xaniifa waxay qabaan way mehersami kartaayoo xadhiggu waa qabanaya laakiin waxay ku kala tegayaan inta ay ka dhalayso ilmaha uurkeeda ku jira bannaanka ka imaanayo ma xaasaysan karo naag kama dhigan karo uma galmoon karo ha laysu meheriyo bannaanka ha kala joogaan markay ilmahaasu dhasho bannaanka yimaado ha xaasaysto halkaasay qolyo marayaan waa haddii la yidhaahdo caqdigu waa asaxaya ra'yi baa jira tabar daranoo aada u tabar daran oo dhahayo ma ahee muxuu ahay maadaama waxa meesha ku jiraba biyihiisiiyo khaldanoo khariban ay yihiin ilmuhuna uu wala waladuzine yahay shaki uusan ku jirin haddee inta loo meheriyo muxuu ahay hayskala joogo waa ra'yi tabar daran aada u saddexda ra'yi midka ugu daciifsan ra'yiga ugu xoog badan min xayu daliil waxa weeye caqdiguba inuusan asaxaynin oo wax meheroo qabanayaba uusan jirin ilaa ay dhasho khaasatan soomaalida qaabkan wax loo isticmaalo ayadu kumaba jirtaba leanna a'imadaasi dhammaantood waxay isku waafaqsan yihin ilmahaasi horgalka la yidhaaha horgalbi soomaalida sooma ilmahaasi zinada ku uurgalay inuu aabba la-aan yahay oo kan haweenta ka sinaystay iyo ku kale toona aan loogu abtirin karin bay isku waafaqsan yihin kuwa qaba caqdigu waa asaxayaa iyo kuwa qaba caqdigu ma asaxayo waxay isugu imaanayoon isku waafaqsan yihiin ilmuhu waa waladu zina ee aabba ninkani uma ah soomaalidu marka meesha wax ka qarribaya waxa weye masaladu asalkeedu khilaafiye ha ahaatee laakiin meesha aan khilaaf ku jirin soomaaliduna qasayso waxa weeye waxa loo qob iyo qacleeyahee wax loo as-asturahayaba ilmahana la toonayaa abtir in loo sameeyo soo saas maa maqsuudku wax kale maaha ilmahan horgalka la yidhaahdo ee zina ku uurgalay baa la doonayaa inta la qariyo oo meher la sameeyo in laga dhigo inuu ninkani dhalay loogu abtiriyo hooyadii baa dhashay waa ilmo ilmihii ka mida nasab weeye wahaakada warka loo qub iyo qacle yahayba waa intaa soo ma in kaana bilitifaaq waa laisla ogol yahay inaysan macquul ahayn ma suuroobi karto ilmuhu xadhig la-aan buu uur galay saas daraaddeed waa waladu zinaa waayo warkiisu caddaado abtir la-aan uu noqdo hooyadii loogu abtiriyo waa laakiin in la soo geliyo nasabka la soo geliyo masaladii xalay xadiiskeedaan soo marina soo ma garanaysaa ilmo aan reer ku dhalin lama soo gelin karo nasabkii lama siin karo dhaxalkii lama siin karo maxramnimadii lama siin karo xuquuq badan baa ka dhalanaysa saas wey macana masaladaas marka saas wey ama ha la yidhahdo caqdigu wuu asixi ama wuu asixi maayo laakiin masalada ilmuhu waa inay masale mafruuqa noqoto iska hadday sidaa u caddaato oo la yidhaahdo ilmahani waladu zino way ha caddaadana laysguursanba maayo waa talabaade baabkaasi wuxuu fududeeyey zinadiibuu fududeeyey ha laysu meheriyo oo ha laysku asturo zinadiibuu fududeeyey irid waxay noqotay lagu dhiirado gabadhii hadduuba ninku is yidhaahdo waa laguu diidi oo aabbaheedii ehelkeedii kuuma ogola wuu iska sasamanahayaa waa xumaynahayaa wuu muxuu ahaayey uurkeedu wax ku beerahayaa barina dee waxay leeya way dhimatay way dhimatay tan inaga dhimatay hadda ninkii dilay uun raaciya allah ku ride ah, irid waxay noqotay marka xumaan oo dhan loo maro waxa noocaasoo kalea ah marka wax la tabriiriyo ma aha waa arrin u baahan in xididada loo siibo iyadoo dhan la joojiyo saas wey macana وعn cmra radi اlahu canhu fi imra'ati اlmafquudi can cumara waxaa laga wari radi allahu canhu fi imra'ati اlmafquudi ninkii la waayey xaaskiisa almafquudi ninkii la waayey xaaskiisa arrinkeeda wuxuu cumar ku ka yidhi oo macnaha manaha uu xukumay tarabasu buu yidhi way sugi arbaca siniina afar sanay sugi uma kadibna tactadu way ciddo tirsan arbacata ashhurin afar bilood wa casharan iyo toban beri akhrajahu waxaa soo saaray maalikun maalik washaaficiyu wakadalika albayhaqi waxaa ka wariyey aarkan cumar waxaa ka warinaya saciid musayab saciid musayab cumar wax ma ka maqlay mise kama maqlin waa masalo khilaafiye ah oo muxadisiintu isku khilaafsan yihin laakiin waxaa laysla ogolyahay inuu ka mid ahaa waxaa la yidhaahdaa afqahu nnaasi ama aclamu nnaasi bifiqhi cumar baa la yidhahda cumar fiqhigiisii ninka ugu aqoon badan buu ahaa saciid ibnu musayib saas man taqriiban sideed sano yuu cumar soo gaadhay khilaafadii cumar oo ay laba sano tagtay buu dhashay marka wuxuu cinaaye iyo si khaasa ah ugu dadaalay fiqhigii cumar xataa cabdullahi bn cumar oo saxaabi ahaa ayaa masaa-ishii cumar uu fatwooday wuxuu weydiin jiray saciid ibn musayib shaki marka markan marka ma in muxuu ahay ay xoog badan tahay waxyaalaha uu cumar ka warinayo inay xoog badan yihiin shaki male ama fiqigiisiioo si khaasa ah ugu dadaalay ha noqoto ama inuuba soo gaadhay oo wax ka warin kara ha noqote asagoo tasriixinayo waan ka maqlaylena wayba sugan tahay macnaha waa jirtaa macnaha ayib aarku marka sanadkiisu saxiix buu noqon karaya calaa ra'yim ayb wa can ilmugiirati bni shucba ah. abu cubayd kitaabkiisa wuxuu ka warinaya saciid musayib wuxuu ka warinaya cumar ibnu khadaab iyo cuhmaan labadaba wuu isku lamaaniyey wuxuu yidhi labaduba waxay yidhaahdeen imra'atu lmafquudi tarabasu arbaca siniin haweenta ninkeedii la waayey afar sanay sugi uma tactadu arbacata ashhurin wacashran kadibna waxay ciddo tirsan afar bilood iyo toban beri uma tankixu way guursan cabdirasaaq wuxuu siyaadiyey fi musanaf isaguna u wariyey wuxuu ku siyaadiyey fain jaءa zawjuha alwalu khuyira bayna asadaaqi wa bayna imra'atihi ninkii markii haweentii intay ciddadii ka baxday nin guursatay ayuu maalintii dambe isagoo socday maxaa la samaynaa waxaa la khiyaar gelinayaa ninkaa warniyahu ama mihirkii gabadha kaaga baxay qaado oo ninkan dambe isaga daa hadduu yidhahdo may anugu haweentaydii baan rabaan kan dambaa laga furiyo isagaa loo celinaya sidaasay cumaan iyo cumar ayay fatwoodeen buu le maanaa oy dhihi jireen ibnu kaiir wuxuu leeyahay fii musnad alfaaruq masaniidka wuxuu ku leeyahay musnad alfaaruq bidaat wuxuu leeyahay aahaartaasi cumar ninka la waayey ku saabsan waa saxiix buu leeyahy way sugan tahay an muiira bni shucba qaala wuxuu yihi qaala rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi imra'atu lmafquudi ninka la waayey xaaskiisu imra'atuhu xaaskiisa wey xataa yatiyaha ilaa uu u yimaado albayaanu cadayni ilaa ay u timaado ah, yani xaaskiisay ahaanaysaa oo way sugi ilaa wax cad uu u yimaado oo wax cad muxuu yahy ama dhimashadiisii ama noloshiisii ama furitaan uu soo furay ilaa ay wax cad hesho sidaasay ahaanaysa waa xaaskiisa akhrajahu waxaa wariyey addaara qudniy baa wariyey biisnaadin buu ku wariyey daciifin oo daciif kadalika fi talkhiis ayaa xaafidku wuxuu ku leeyahay isnaaduhu daciif ayib cilooyin fara badan buu qabaa daciif keliyana kuma filleen daciif jiddan way daciif jiddan way macana waxaa ku jira sanadkiisa maxamed ibnu sharaxbil nin la yidhahdo matruuk ah siwaar ibnu muscab nin la yidhahda ku jiro isagana matruuka ah, sidau ibnu khaaan leeyahy laba ninoo majhuula ku jira saas man sidaas daraaddeed xadiidka waxaa daciifiyey bayhaqi cabdilxaq alishbiili abulxasan ibnu qataan sheekh albani fi daciifa fi silsila daciifa wuxuu leeya daciifun jiddan buu leey aad buu daciif marka muctabar maaha muctabar maaha xadiiskan dambe sax ma aha mas'alada ninka la waayey xaaskiisa iyo xukumka ku saabsan wax xadiioo marfuuco nebiga ka sugan ma jiro laakiin ijtihaadka saxaabada waa khulafaa uraashidiin iyo saxaabadii ka dambaysay fuqahada ijtihaadkooda oo ninba ay si la noqotay bay masaladu ku sugan tahay mooye laakiin xadiis nebiga ka suganoo marfuuca maba jiraba kana ugu dhowaan lahaa isaguna waa daciifun jiddan warkiisa ka bax marka sidaa cumar uu maray cumar ibnu khaaab xukumkaa uu maray oo ah muxuu ahaayey in afar sano ay sugayso afar sano markay dhammaysato kadibna afar bilood iyo toban beri ay ciddo tirsanayso markaa kadibna inay guursan karto sidaa waxaa ku tegey alimaamu maalik axmed iyo isxaaq imaamu shaafici laba qowloo masalada uu ku leeyahy mid ka mid a ah. sidaasay mareen ayib sidaasay mareen qisa jirto waa qiso xasan ah way sugan tahay yani waxa wey xadiidka afarkaasi waa afar xasano wey oo cumar bin khataab waktigiisii bay dhacday nin ayaa waxaa dhacday xilligii cumar isagoo meel keligii jooga ayaa qolyo jin a ah dafay jin baa dafay way la tageen ninkii waa la waayay meel uu cag iyo cirib jaan dhigay baa la waayey ninkii xaaskiisii baa marka cumar u timid cumar marka wuxuu xukumay afar bilood afar sano iska sug afartii sano markay dhammaatayna afar bilood iyo toban beri ciddo tirsa buui yani kaanna isagoo dhintay baa laga soo qaaday way ciddo tirsatay kadibna way guursatay ninkii qisadiisii jinkii markay la tageen oo dhulkoodii la tageen ayagu iskala noolaayoo maxbuus ahaan buu u ahaa waana jin gaalo ah waagii dambe ayaa jinkii gaalada ahaa iyo waxaa dagaalamay jin muslim ah oo qabiil kala ah. dagaal bay isku qaadeen haddii la dagaalamay jinkii gaaladaha baa laga adkaaday ninkan maxbuuska ahoo insiga bini aadamkao meesha jooga bay la kulmeen war maxaad ahay war nin noocaasaan ahay oo meeshaasaa layga soo afduubay oo madiinaan ka imid oo haye markay warsadeen baa waxay ku yidhahdeen war annaga dad muslimiinoo walaalaha abaanna ah laba keed yeeli inaad nala noolaan ood nala joogi iyo inaan ku celinno warii celiya buu yidhi meeshii bay ka soo qaadeen oo intay soo qaadeen bay madiine keeneen ninkii oo haweentiisii la guursaday oo nin kaleeto xilo u ah waaba kanba isagoo socda xilligii cumar bay dhacday ijtihaadka cumar marka uu qaatay mas'aladaas baa asal u ah cumar xukunkiisii kadibna ninkii dambaa laga furay haweentii ninkeedii horaa lagu celiyey kii dambaa laga furay way ciddo tirsatay ninkii horaa dib loogu celiyey ninkan dambe waxay u dhashayna waa sax ninkan dambe waxay u dhashay muddada iyadana waa saxoo isagaa dhalay sidaasi marka masaladu waa masale ijtihaadiyo cinda asaxaaba xilligii saxaabaday dhacday amaa ka hor xilligii nebiga sal alay wasalam wax xadiioo marfuuca masaladu male xadiiso marfuuca ma uu jiro sidaas xukumkaasi uu khaliifku qaatay ayaa waxaa maray culimmada aan sheegnay laakiin waxay leeyihiin badankood ragga qaba sidaasi badankood waxay leeyihiin afarta sano waxay ka bilaabanaysaa marka arrinkeeda ay maxkamaddii xaakimka gaarsiiso maalinka la waaye ka bilaaban maysaleeyihin badankood ee waxay u bilaaban bay leeyihiin markay arrinteeda maxkamadda gaadhsiiso tidhaahdo ninkii waa la ahay markaasaa muddo loo qabanaya afar sano afartaas sano markay dhammaato ayaa haddana waxaa la leeyahy ciddo tirso ciddadu markay dhammaatana way guursan kartaa sidaasay badankood qabaan xadiidkan dambe daciifka ah bal daciif jiddankee aada dacfigiisu u daran yahay sida uu ku tusayana waxaa ku tegey abu xaniifa iyo axmed iyo waxaan dhihi laha shaafici fii axadi qowleyh oo waxay leeyihiin marnaba xaasnimadiisa kama bixi karto ilaa war cad ay hesho oo maxay ah inuu soo furay inuu dhintay muxuu ahaayey inuu ridoobo islaamka ka baxay wuxuun cad ilaa la helo xaaskiisay ahaanaysaa maxaa yeele yaqiin waxaa la hayaa bay leeyihiin yaqiin inay xaas ahay waxaa laga shukiyey ninkii ma nool yahay mise ma noolo shakigan dambe yaqiintii hore ma burinaya leey saas daraaddeed cimrigeedoo dhan xataa ha qaadato ha joogtay leey meesha iyada ah laa darara walaa diraara waa meesha taala ruux dhan noloshiisii ha la xanibo shareecadu wax weeyaan waxaa ka mid a qawaaciddeeda rafcu darar ah, dafcu darar iyo rafcu darar dhibku intuusan imaanina waa laga hortagaa hadduu dhacana waa la zuuliyaa ah, dhibka in la zuuliyo adararu yuzaal waay dararka waa la suuliyaa ma dhici karayso ruuxa noloshiisa waxaa ka mid a yani madaahibta masalada ku jirta waxyaalaha ariibka ah qaar baa waxay leeyihin waxay sugaysaa bini aadamka noloshiisa inta ugu badane uu noolaado sagaashan sano boqol iyo labaatan sano qaar baa sheegaya waxyaalo la yaable masaladu marka waxay ku roon tahay ijtihaadka khaliifatu raashid cumar iyo raggaa ku waafaqay halkaa in la mariyo waase masle ijtihaadiya an jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasul lah sal lay sl rsulku wuxuu yihi laa yabiitanna yuusan baryin rajulu nin cinda imra'atin haweeney agteeda yuusan baryin ayibin ah, baa kolkaa ku jirta ayibin oo garoob ah haweeney garooba nin yuusan agteeda baryin ilaa an yakuuna inuu yahay mooye naakixan mid qaba aw amase daa maxramin ama mid maxramu saaxiiba inuu yahay mooye mid maxramu saaxiiba oo qaraabo la ah oon geyinoon guursan karaynin abadiyan inuu yahay iyo inuu ninkeedii yahay mooye yuusan la baryino guri khaas iyo meel khaasa la seexanin rawahu muslim baa wariye ayib waxaa lais weydiinaya laa yabiitanna rajulun cinda imra'atin sayibin maxaa garoobka loogu khaas yeelay waxay leeyihiin culimmadu garoobkaa meel lala baryo degi kartay amaa gabadh meel gooniya deganoo lala baryi karo maba jirinba gabadh sideedaba ehelkeediiyo dadkeeday ku tirsanaydoo meel askar ahoo khidri oo dambe bay gabdhuhu ku qarsoonaayeen oo ehelkeediiya ka shisheeya dadkeeda laakiin garoobtaa guri gooniya degi jirtay sooma sidaas daraaddeed baa xadiidku qaalibkaasoo cabiray oo sayib looga cabiray waa midda labaade garoobtii loo geli jiray ee loo tegi jiray haddii la yidhi yaan lala baryin gabadhu waa ka seexan jirta min baabi awlaa wa saasay leeyihiin culimada xadiidka fasiray ujeeddadu waxa weeyaan haweenay aadan qabin ajnabi kaa ah maxramna aadan u ahayn oo maxramka waxaa la yidhaahdaa haweeney kasta waxaad maxram usu ah haweenay kasta oo guurkeeda xaaraamkaaya abadiyanna uu xaaraan kaaga yahay sabab bannaanna kaaga xaaraamowday xurmo sababteedna u xaaraamowday intaasaa laisku dara haweenay kasta oo guurkeedu abadiyanka xaaraan yahay waxaa baxaya haweenka taxriimkoodu uu ku mu'aqadka yahayoo wakti ama xaalad uunka xaaraam ah waktina kuu xalaaloobi karaa oo soo gelaya waxaa soo gelaya xaaskaaga walaasheed sooma intaad walaasheed qabto xaaraan bay kaa tahay laakiin ma xaaraan abadiba maya maxram uma tiid marka waxaa ka mida maalan habaryarteed eedadeed sooma waa xurma muwaqata oo muxuu ahay xaaladuu ku xidhan wa saas daraaddeed taxriimku waa inuu abadi yahay waa kow waa midda labaade waxay leeyiin bisababin mubaaxin xurmadaasi waa inay ku timid sabab mubaax ayaduna waxay ka ixtiraasayaan markay saa leeyihiin haweenayda ku timid xurmada ay xaaraan kaa noqotay sabab aan shareecadu ogolaynoo masalan haddaad haweenta ugu galmooto adoo ismoodsiinaya inay xaaskaagii tahay reerkaagii baad mooday markaasaad u galmooto haweentaasi waxay yidhahdaan hooyadeed iyo gabadheeduba xaaraan bay kaa noqonaysaa abadan laakiin sababta xurmada keentay ma sabab mubaaxa ya haweenaad haweentada intaa ismootiso inaad isaga galmooto ma xaaraanba maxani ma xalaal ba may sabab sabab xalaala maaha xurmadan abadiga ah waa inay ku timaado sabab mubaaxa sabab aan mubaaxayn hadday ku timaado iyadana maxram kuuma ahaa saas way maana laga yaabaa inaad in la qariibsanayo laleeyahay oo oo ma nin baaba xanaan haneed xaaskiisa ahayn ismoodsiin kara way dhici kartaa baa wax iskuroobi kara saas way qariibsami ayib sa saddexaad waxay leeyihiin sababta iyadana ay cillada ay ku xurmowday ee ay kaaga xaaraam noqoto waa inay tahay ixtiraam ahaan iyo qadarin waa inay tahay waxay iyadana saarayaan haweenaydii intaad licaansanteen xaaraam kaaga noqotay sababta licaanka soo ma ayaduna taxriimkeedu waa abadi laakiin maxram uma tihi intaa wixii ka soo haray oo aadan guursan karin weligaa ayaa waxaa la yidhahdaa maxram la yidhahdaa kuwaasaad maxram u tahay kuwa marka waad la seexan kartaa gurigood wad seexan kartaan qolbaad wada joogi kartaan mushkilo male ama naag ajnabi kaa ah sina qol ulama seexan kartid khalwada iyo goon noqoshadaas lama ogola ama haddaadan qabin sababta loo diidan yahana waad garan kartaayo waxaa loo diidan yahay ila kaana shaytaanu haaliahuma hadday nin iyo haweeney ajnabi kale ah ay meel ku cidloobaan shayaan baa hadday saddexeeya ma shayaan hadduu saddexeeyana maxaa dhacay soo isku qalqaalidhun maayo yani waxa wey siduu isugu shukaaminayo isugu riixaayo oo isu tusaayo hawshiisu marka dambe ka dhamaysnay taxadar wey marka min baabi sadi daraa'ic baa marka loo xormay loo diiday man wacan ibni cabaasin radi allahu canhu can nabiy sal lay slam qaala nabigu wuxuu yihi laa yaxluwanna yuusan gooni noqonin rajulu nin yuusan la gooni noqonin biimra'atin haweeney ilaa maca dii maxramin ilaa maca dii maxramin xaal mid maxram u saaxiiba la jirankeeda ay tahay mooye ilaa maca dii maxram macnaa waxaa laga wadaa haddii ay nin maxramkeeda a la joogto adiguna markaa waad la joogi kartaa wa oo de markaa khalwo ma ah soo ma ilaa maca dii maxram akhrajahu lbukhaari baa wariye sidaa markuu nebigu xadiiska u sheegay sal lay waslam bukhaari wuxuu ku siyaadiyey nebigu markuu sidaas yidhi ninna yuusan haweeney ajnabiya maxramkeeda mooye yuusan la gooni noqonin ayaa nin baa istaagay markaasaa wuxu uhi yaa rasuul allah imra'atii kharajat xaajatan waktutibtu fii ghaswati kada wa kada haweentaydii way baxday iyadoo xaj u socoto anigana duulaan hebel baan ku qornahay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam irjic faxuja maca imra'atika soo noqo ka soo noqo duulaanka reerkaaga raaco la soo xaji bu nabi sal meesha maxaa laga fahmay ah? safarka laysu diidan yahay maxram la-aanta xataa waxaa soo gelaya midka xajka soma midka xajkaa soo hada waraaji lanna fahamka saxaabigu uu fahmay nebiguna waa taqriiriyey midka xajka xataa inuu soo gelahayo ayuu fahmay nebiguna waa taqriiriyey salawatu rabbi waslamu aleh saas maana xadiidku fii saxiix muslim buu ku sugan yahay lafdi kale isagoo ah laa yakluwanna rajulun biimra'atin ilaa wa macaha duu maxram ninku yuusan haweeney la gooni noqonin ilaa nin maxrama oo qaraabadeeda inuu la joogo mooyaane walaa tusaafiru lmar'atu ilaa dii maxram haweeneyduna yuusan safrin ilaa inuu maxram la socdo mooye xaafi ibn xajar xadiidka wuxuu u tiiriyey bukhaari buu u tiiriyey sooma rawahu lbukhari buri sooma rawaahu lbukhaariyu wa muslim waay qusuur baa ku jira labadooduba way soo saareen ayb ijmac wey waa laysla ogolyahay haweeneyda ajnabiyada inaan lala gooni noqon karayn waa masale ijmaaca ah oo khilaaf kuma jiro muxuu ahay culimadu iskuma khilaafsan fii saxiixi muslim waxaa ku sugan kadalika dumarku hadday badan yihiin oo hal ka badan yihiin la joogidoodu inaysan khalwo ahayn ayagu hadday badan yihiin way iskhalwo bixinayaan oo nin dumar laba halka badan la joogahay khalwo ma ah sidaasi macnahaasi fi saxiix muslim buu ku sugan leanna waxaa laga caraya waxa weeyaan faaxishadu dhicitaankeeda laga taxadaraya saan horeyba u sheegay sida qaalibkaana dumar wada jooga in ay wax dhacaan oo ninku wax sameeyo allahuma bini aadamnimadu de hadday ka tagto xaaladu muxuu ahaa iska naadira mooye sida qaalibka ma وcan abi saciidin اlkhudri radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal ly slam qaala wuxuu yihi fii sabaaya awtaasin awtaas qafaalkoodii sabaaya waa dadka lasoo qafaashay ah, waxaana laga wadaa dumarkii laga soo qabsaday awtaaskana waxaa la yidhaahdaa dagaalkii lala galay qabiilkii la dhihi jiray hawaasin ee xunayn duulaanka xunayn ku magac kaasaa waxaa la yidhahdaa awtaas awtaaskuna waa meel magaceed xunaynna waa tog oo waa meeshii dagaalku ka dhacay isla eriyadaa dagaalku ka dhacay meel ka mid ah waxa la yidhahdaa awtaas marka sabaaya awtaasna waa la yidhahda aswatu awtaasna waa la yidhahdaa aswatu xunaynna waa la yidhahda saas maana hawaazin baa lala galayo waxay ahayd nebigu markuu maka furtay kadib ayuu duulaankaa galay marka hawaazin inta la jabiyey baa dumarkoodii caruurtoodiina laga soo qabsaday xoolihiina laga soo qabsaday an nabiy sal lay sl qaala wuxuu ihi fii sabaaya awtaasin awtaas meesha la yidhaahdo dadkii lagu soo qafaashay ee hawaasin laga soo qafaashay nebigu arrinkooda wuxuu ka yidhi sal lay aslam laa tuuta'u yaan loo galmoonin xaamilun haweenay uur leh xataa tadaca ilaa ay umusho walaa hayru daati xamlin midaan uur u saaxiib ahaynna ayadana yaan loo galmoonin xataa taxiida ilaa ay xaysho xaydatan hal xayda ilaa ay xaysho akhrajahu waxaa wariyey abu daawuudda baa wariyey wa saxaxahu waxaa saxiixiyey alxaakimu xaakim baa saxiixiyey abu daawuud baa wariyey axmed baa wariyey daarimi baa wariyey bayhaq iyo daara qutni intuba way wariyey xaakim baa saxiixiyey calaa sharti muslim buu ku saxiixiyey dahabi baa ku waafaqay sheekh albaani baa warkoodaa ka daba tego wuxuu yidhi nadar baa ku sugan hadalkoodaa saxiix muslim shardigiisa muslim shardigiisu saxiix ku yahay warkaasi ma saxsana bu maxaa yeelay nin la yidhahdo waxaa ku jira shariik ibnu cabdillah oo muslim rag uu ictimaado maaha laakiin isagoo maqruuna buu wax ka weyey ayib waana nin sayilxifdi ah marka maxaanu jira sharda muslim saxiixku ma aha oo sidaasi saxu ma aha laakiin xadiidku waa sugan ibnu xajar fi talkiis ayuu sanadkiisa ku taxsiiniyey shawkani baa sidaasoo kale isaguna ku raacay sheekh albani fi lirwa ayuu isaguna sidoo kale lishawaahidii xadiidka ku taxsiininaya marka waa xasan wuu sugan yahay walahu waxaa u sugnaaday xadiidkaasi shaahidun baa u sugnaaday mid kale u markhaati kacaya can ibni cabbaasin radia allahu canhu fi daara qutniyi buuna ku sugan yahay fii sunani daara qutni lafdigiisu waxa weeyaan nahaa rasuulu lahi sal lay aslam rasuulku wuxuu reebay an tuuta'a xaamilun xataa tadaca haweenay uur leh in loo galmoodo ilaa ay umusho aw xaa'ilun midaan uur lahayn in loo galmoodo xataa taxiida ilaa ay caado hesho xaamilku waa markay uur leedahay xaailna waa markayna ur lahayn sanadkiisa sheekh albaani irwaaguu ku taxsiiniyey dariiq kaleetana wuu leeyahay buu i oo min riwaayati mujaahid can ibni cabaasin marfuucan ah sharigaa hore ah markaasaa wuxuu yidhi waxa uu siyaadiyey weliba atasqii zarca hayrika ha haweeney ama addoon ha noqoto ama xor ha noqotee haweeney leh markaad u galmoonayso ma beertaadii beer aan baad waraabinaysaa wa waa nacasnimo beertan beertan ma lihide beertaada waraabi laakiin beertaada beeraan ha waraabin ayb waa suley xaakim ayaa soo saaray sanadkiisu waa saxiix buu yidhi dahabi waa ku waafaqay sheekh albanina wuxuu yii waa saa ay sheegeenoo sanadkiisu waa saxiix saas wey macnaha ayb xadiidkani wuxuu shaahidkiisi isaga marka laysu geeyo waa saxiix oo waa sugan yahay wuxuuna faa'iideynayaa addoommada waataan soo marnay addoommada hadday gacantaada soo gasho lagaagana horreeyey oo ama sayidkiisi sayidkeediibay addoon u ahay ama nin bayba lahayd oo laga soo qabsaday oo dagaal iyo gaala inta lala dagaalamo laga soo qabsado nin bay lahayd ama sayidkeediibay nin u ahay ama cid kale nin waa gacantaaday soo gashay si kusoo gashaba ma xaasaysan kartid hadday uur leedahay uma galmoon kartid ilaa ay umusho haddayna uur lahaydoo uurkeedu bannaan yahayna ilaa aada hubiso inayna uur lahaynoo hal caadaa ay hesho uma galmoon karti saas man cumuumka xadiidkaasi laa tuuطau xaamilun xataa tadaca laa tuuطau xaamilun xaamilkaasi waxaa la yidhaha waa nakira fii siyaaqi annafyi laadu waa naafiyo siyaaqa noocaasoo kaleetana waxaa la yidhaahdaa oo culimmada usuulku u yaqaanaan waa min siyaqi alcumuum bay dhahaan ah, saas daraaddeed laa tuuطau xaamilun haweenay kastoo uur le looma galmoon karo uurkaasi ama zinaha ku yimaado ama iyadoo addoonad ha ku yimaado ama qaab sharciga ha ku yimaado uur aan kaagii ahayn ma loo galmoon karo haweenay uurkaa leh xadiidka cumuumkiisa macnahaasaa laga qaadan sidoo kaleeto aayaddii wa ulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna dumarka uur kale ajashooda lagu guursan karo waxa weeye waa inay uurka dhigaan aayadda miyay kala qaaday midii uurkeedu zina yahay iyo midii uurkeedu sharci yahay ya ma kala qaadin waa cumuum wa ulaatu laxmaali ilaaq waay ma kala qaadin marka xadiiskuna waa camimay aayadduna waa itlaaqday ciddii tidhaahdo midii iyadu uurka zinada ale iyadu kuma jirto daliil baa laga rabaa uu kaga saarayo saas wey macanaha saas daraaddeed ba waxaan soo nidhi madhabka imaam axmed baa raajixa oo inuusan caqdiba qabanaynin galmo iskaba dhaafi inuusan manaa xataa meherku qabanaynin ayb an abi hurayrata radi allahu canhu abu hureyre waxaa laga weri radi allahu canhu can nabi nabigu wuxuu ka wariyey sal lay slam qaala inuu nabigu yidhi alwaladu ilmuhu lilfiraashi gogashuu u sugnaaday walilcaahiri zaanigana waxaa u sugnaaday alxajaru dhagax baa u sugnaaday alwaladu lilfiraash ilmaa la isku qabsaday haweenta dhashay ilmaha laysku qabsadayna nin baa qaba mid kaleetaa ku qabsaday ilmahaasi xaggee la marinayaa wa ilmaha waxaa iska leh ninka haweenta qaba firaashkaasi waa zawjada sidaa qaar baa leemaa alwaladu lilfiraash cinda aljumhuur waxay li firaashku waa haweenta haweentaa ninka qaba <clears throat> ayaa ilmahana iska leh amaa kan kale korka imaadka ah asagu hadduu zaani yaho zino u qastay dhagax buu leeyahy iska dhaaf inuu ilmo meesha ka qaatee dhagax inta loo qaato waa in dhagax lagu dilo waay dheeftiisa iyo calafkiisa waa saas waay ayb muttafaqun calayhi min xadiiihi min xadiii abi hurayra xadiia abi hurayra isagoo buhaariy muslim baa soo saaray wa min xadiii caaishata asagoo ana isagana muttafaq waay min xadiii caaisha isagoo ana waa muttafaq fii qisatin qisa xaaluu ku dhex sugan yahay saas wey maanaa xagga horuu ku xidhan yahayo muttafaqun calayhi min xadiiihi min xadiidi man min xadiidi abi hureyra markuu yaha muttafaq wa min xadiidi caaishatana waa muttafaq isagoo caaisha ay werinayso fii qisatin qiso dhexdeedna ku sugan qisadaasi waa qisadaan soo marno oad garanaysaano muxuu ahaay sacd ibn abi waqaas iyo cabd ibnu zamca ayaa isqabsaday waxay isku qabsadeen wiil waktigii nabiga sal ly slm sacd ibn abiwaqaas wuxuu ku dooday rasuul ilaahay ow wiilkani waa ibnu akhii cutbat ibn abi waqaas walaalkay cutbat ibn abi waqaas baa wiilkan dhalay cahida ilaya annahu ibnuhu annahu ibnahu wuxuu igala ballamay intuusan dhimanin addoontaas wiilka ay wadday uurka ku wado ilmahaygii wiilkaygii weeye soo qaad markuu dhashay ballantaasuu walaalka igaga tegey wiilkan adeer baanu ahay walaalkaydaa dhalay saasuu ku dooday undur ilaa shabahihi buu buuri bal u fiirsa siduu uga egyahay walaalkii siduu uga egyahay u fiirsa buuri waaba isagiiba lagama gartaba ayib cabdi bnu zamca waa sawdat bnu zamca walaalkeed ayaa isagana doodo wuxuu yihi rasuul ilaahayow ninkan wuxuu ku dhashay ilmahani aabbahay gogoshiisii buu ku dhashay wulida calaa firaashi abi min waliidatihi addoontiisii baana yuu ka dhashayo aabbahay addoontiisii oo uu reer ahaan u isticmaali jiray ayaa dhashay ilmahan marka aabbahay gogoshiisu ku dhashay ayib markaasuu nebigu wiilkii fiiriyey hadduu fiiriyaba aad wuxuu ugu egyahay cutbat bin abi waqaas buu aada ugu egyahay lagamaba gartaba markaasaa nebigu wuxuu yhi sal lay wasalam ha yani aad buu ugu egyahay markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay wasalam huwa laka yaa cabdu Ah, cabd bnu zumcow adaa iskale buui amaa sacad bn abi waqaasow raalli ahow cabd bnu zumca wiilkii loo xukumay wiilkii markii loo xukumay buu nebigu cilada cilada sheego wuxuu yidhi alwaladu lilfiraash walilcaahiri alxajar addoonta yaa qabay yay reer u ahayd sayidkeedii sooma isagay firaash u ahayd ilmahana marka isagii baale amaa sacdow walaalkaa cutba walaalkaa cutba nin uun addoontan ka zinaystay buu ahaa ah, nin soo xere qaafay oo uu addoontan uun muxuu ahaayey si khalada ugu tegay buu ahaa haddii la heli lahaana dhagax baaba lagu dili lahaa waaba dhintaye laakiin dhagax buu lahaan lahaa raalli ahu baa lii sacdow addoontii marka ilmihii yaa loo xukumay ninkii addoontani ay reer u ahayd xadiidku marka waa ka guda wen yahay addoone waxaa laga wadaa ilma haddii laysku qabsado ha ahaatee ilmahaasi haweenta dhashay ay nin xaas u tahay ninkaasaa ilmaha iska leh kan kaleen xarigu u haynin raalli ahu baa la dhihi saas maana ayib raalli ahu me weliba waa la garaaci we kadibna nebigu sal ly slam sawdat ibnu zamca wuxuu ku yidhi iska xijaab maadaama shabah uu jiro meesha iska xijaab buu nabigu ku yuri sal lay waslam sawdatu min ma uusan arkin ilaa ay ka dhimato mayna is arkin yani walaal ahaan buu ugu qumaya laakiin maca dalika nabigu iska xijaab buu ku yiri ayb wacan ibni mascuudin waxaa laga warin cinda anasaa'iyi wa can ibni mascuudin ibni mascuud xaggiisa waxaa laga warin cinda anasaa'iyi nasaa-i agtiisa mitlu xadiidkaa mid la mida ah wa baa soo saaray cabdullahi ibni mascuudna ka warinaya xadiidkaas mid la ah. xadiidkaasi waa daciif wuxuu leeyahay nasaa-i markuu wariyey kadib wuxuu ihi laa axsabu hada can cabdillahi bn mascuud buui xadiidkani cabdillahi mascuud inuu ka sugan yahay ilama aha buu ayib tirmidi wuxuu ka soo guuriyey imaam bukhaari inuu yidhi xadiidkaasi mursal inuu yahay baa raajixa ah. waa markuu yahay xadiid ibn mascuud cinda nasaa-i macnaha daara baa sidoo kale isagu wuxuu rajaxay inuu rafcigiisu saxiix yahay xadiidku almuhim waxa weeye min xadiidi cabdullahi mascuud dacfi baa ku jira laakiin wuxuu ku xoogoobayaa xadiida abi hurayra iyo caaisha oo kuwa hore abaa xoojinaya macna ayib wa can cusmaana waxaa laga warin cinda abi daawuuda wa can cusmaana laga warin cinda abi daawuuda abu daawuud agtiisa sidoo kaleeto xadiidkan dhahaya alwaladu lilfiraashi walilcaahiri alxajar isagana waxaa wariyey abu daawuud can cusmaan ibni cafaan buu ka wariya cumaan ibni cafaan qisadiisu waxa weye qiso dheer waa oo waxa weye wuxuu leeyahay nin la yidhaha rabax baa warinaya rabax baa wuxuu leeyahay yani wuxuu ahaa dadkii madmadooba ee addoommada ahaa ehelkayga waxay ii guuriyeen buu hi addoon ruumiyad ah reer ruum ka soo jeeda fa waqactu calayha waan u galmooday buuhi fa waladat gulaaman aswada mili buuhi wiil waxay dhashay buuhi madow oo aniga ii eg sideedoo kale u madow buui fa samaytu cabdullah markaasaan cabdullaahi ula baxay buui uma waqactu calayha mar kalen haddana u galmooday buui fawaladad hulaaman aswada milii wiil madow oo anigoo kalaa bay dhashay buuhi fasamaytuhu cubaydallah cubaydullahi baan ku magacaabay buhi isagana uma qabina laha hulaamun liahlii ruumiyun haweentii waxa iga xidxitay oo iga shukaansadoo iga sasatay oo siray addoon ay iyada isku reer yihiin oo ruum ka soo jeeda isaguna kiibaa beenu ka hebladuu garo oo weliba dadkayga ehelkaygu ay lahaayeen buui addoon noocaas baa maalintiisa muxuu ahay khayaamay buui oo yuqaalu lahu yuxanna yuxanna baa layidha magciisa buui faraatanahaa bilisaanihi luuqadoodii bay ku wada hadleen buui luqadii ruum ila gabadhu waa ruumiyad isaguna waa ruum soo ma luqadii ruum baa lagu hadlay ma fahmay anigu fawaladad hulaaman buu wiil bay dhashay kaannahu wasaqatun min alwasaqaat buui wiilkaa ay dhashay waxaad moodaa buu yidhi qorataad moodaa qorata wasaqadu waxa waa qoratada meelaha furfurshe la amray in la dilo oo weliba ajir badan ku jira dilitaankeeda qorataad moodaa bui siduu egi faqultu laha markaasa waxaan ku yihi maa haada warlaa waxani muxuu yahay buu yii waa inkira laa waxani muxuu yahay wiil madow buu sugahay moti wiilashii madow ay dhali jiray ayuu sugahay markaasaa waxay tidhi haada liyuxanna yuxanna iskale tii yuxanna dhalay faruficataa ilaa cumaan cumaan ibni cafaan baa arrinkooda loo geeyey fasa'alahumaa factarafaa markaasuu weydiiyey war yuxanaayo waran waaba zinaystay bu haweentan islaanta wana arkay la adiguna waran waay sareeno ilmahan isagaa iskale wey wayba qirteenba markaasaa wuxuu yihi atardayaani baynakuma biqada'i rasuuli lah sal lay wasalam raalli ma ku tihiin inaan nebiga xukunkiisa idinku kala xukumo ilan ilmaha laysku haystaa sooma markaasaa waxay yidhahdaan ha wuxuu ku xukumay alwaladu lilfiraash walilcaahir alxajar ilmaha waxaa iskale ninkii gogosha lahaa oo kee ah rabax sooma addoonkii addoonta luuqadiisa ku sasabtayna kax iska tag baa lagu yidhi meesha ilma kuma yaalle weliba wuu jeedlay iyadiina wuu jeedlay isagiina wuu jeedlay sidaasi xadiidkan uu ina leeyahay can cuثmaana cinda abi daawuuda qisadaas waay waana daciif lianna rabaax alkuufi oo ninkan qisada laha waa majhuul nin la yaqaanaba maaha asarkaasi markuu xadiidu cumaan yahay cinda abi daawuud marka ma sugna waa daciif weye muhimaddu waxa weye xadiidka waxaa inagaga filan xadiidu abi hurayra iyo xadiidu caaisha oo fi saxiixayn labaduba ku sugan yihiin baa ku filan macnaha laga wadana waxa weeye ilmaha haddii laysku qabsado haweenta ninka qabaa iskale hadduusan isagu anfiyin hadduu inkiro yidhaahdo ma dhalinoo ka dhaarto meesheeda wayaataan soo marnay culimmadu waxay leeyihiin marka ilmaha loo sugayo loo xukumayo waxaa sharti ah haweenta inuu xaasaystay waxaa sidaa rajaxaya ibnu taymiya iyo ibnulqayim iyo keyrkood oo waxay leeyihin hadduusan haweentaba xaasaysaninoo uusan arkinba de ilmahani kama suuroobi karo waxaa kaloo isla ogolyihiin culimmadu ilmaha marka loo xukumayo waxay leeyihiin haweentu waa inay ku dhasho uurka muddada ugu yar uurka muddada ugu yar waa intee lix bilood ilmo isagoo nool muddo uu ku dhalan karo waa lix bilood iyo laba ilbiriqsi bay dhahaan qur-aankaa laga fahmay bay leeyihin lix bilood ka yar ilmo isagoo nool dhalan kara ma jiray leeyihin hadduu ku dhasho bimacnaa ka hor buu uur galay waay sidaas daraaddeed ninku haweentii markuu la uurgalay la aqalgalay haddayba shan bilood markay joogto ilmo soo tuurto ilmo sax dhasho dhammaystiran alwaladu lilfarash miyaan dhahayna ya qafcan isaga kama suroobi karto ma dhalin sooma lilfiraash ma ilmaha waxaa iska cad inuu bannaanka ka yimid isagana ka horreeyey waxaa kalooy leeyihiin culimmada qaar ka mid a ah, haddii uu xaasaysto xaaskiisa ay tahay sidoo kale muddo uu ka suuroobi karo ilmahani inuu dhalay waa inuu ku dhasho oo masalan muddada ugu badanee culimmadu ay sheegaanoo ilmo uurka uu ku jiri karo waa afar sano afar sano waa la arkay bay leeyihiin ilmo uurka ku jiray oo intaa way dhacdaa ilmaha cillaa ku imaanaysa mar waa nusqaamahayaa mar waa soo kacaya mar waa nusqaamahayaa afar sano uurka wuu ku jiri karaa bay dheheen laakiin curfigiiyo caadada afar sano ka badan ilmo uur kusii jiri kara lama hayeley meeshaa waxay ka qaadanayaan afar sano kadib iyadoo ninkeedii kala maqan yihiin ayay afar sano kadib ilmo dhashay ya ma isagaa dhalaa la dhihi alwaladu lilbalash miyaa la dhihi maya kama suroobi karaa la dhihi adiga quyuud noocaasay ku xidhayaan laakiin asalku waxa weeyaan alwaladu lilfiraash ninka haweenta qaba ayaa ilmaha iskale hadduuse isagu uusan rabinna hadda wuxuu mari karayaa bariiqii ahaa inuu licaantamo anfiyo oo intuu ka dhaarto sidaa ku diido taasi waa jid kaleeto w man hada bilahi tawfiq wsal llahuma slm ala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi wslm